climna cilma yanfacuna wzidna cilma walxamdu lilahi cla kuli xaal allahuma wafiqna lima tuxibuhu watardaahu min alaqwali walafcaali walaraa wabacd waa aayadda koob iyo kontona ka mida suurat lmaa'ida qaala allahu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii muuminiintahaa ee ilaahay rumeeyow laa tattakhiduuha ka dhiganina alyahuuda wanasaara yahuudda iyo kiristanka awliyaa dad xigta iyo gacalaha ka dhiganina bacduhum qaarkood awliyaau bacdu barhka kale ayay xigtow yihiin waman yatawallahum cidda iyaga tol iyo gacal ka dhigata iyo sokeeye oo minkum idinka idinka mida fa innahu kaasi minhum iyagu ku tirsan yahay ilaahay agtiisa ina allaha laa yahdi alqowma aldaalimiin dulmiirfalayaasha ilaahay ma hanuuniyo fa taraa waad arkaysaa nebi maxamedow aladiina fii quluubihim marad kuwa qalbigooda cudurka iyo bukaanku uu jiifo yusaaricuuna fiihim iyaga oo u degdegaya xidhiidhkooda iyo gacalkooda yaquuluuna waxay odhanayaan dadka noocaasee munaafiqiinta ahi nakhshaa waxaanu ka walaacaynaa ka cabsanaynaa an tusiibanaa daa'ira inay nagu dhacdo balaayo marka kuwaasaannu ku raadgadan fa casallaahu rabbi waxa u dhow yahay an ya'tiya bilfatx inuu gargaar keeno aw amrin min cindi ama arin xaggiisa ka ahaaday inuu keeno fa yusbixuu dabeedna ay noqdaan calaa maa asaruu fii anfusihim wixii nafahooda ay ku qariyeene laabtooda ku hillaa naadimiina kuwa ka marugooda wayaquulu aladiina aamanuu waxay odhan doonaan mu'miniintu markay kuwaa la yaabsan yihiin ahaa ulaa'i kuwaasi aladiina aqsamuu billaah miyaan ahayn kuwii ilaahay ku dhaartay jahda aymaanihim dhaarahooda halkii u daray innahum la macakum inay idinka idin weheliyaan mu'miniinta haddaad tihiin xabitat acmaaluhum camalladoodii way burtay munaafiqiinta ah fa asbaxuu khaasiriin kuwa guuldaraystay noqdeen dhowrkan aayadood saasaa ilaahay uu ula hadlay ummadda islaamka darisku wuxuu u badan yahay qaybtiisa hore ilaahay oo ummaddan faraya inay kala gartaan yaa sokeeyaa yaase shisheeyaa yay gacaltooyo ka dayayaan iyo walaaltinimo yayse ka durkayaan oo aanay muwaalaad iyo gacaltooyo la yeelanayn marka gaal iyo islaam buu dadku u qaybsan yahay adduunyadan joogaa dadka islaamka ahina waa ummad isku tirsan dadka gaalada ahina waa ummad labadaa qaybood bay u qaybsan yihin wakhtigay doonayaanna ha noolaadeen jinsiyadday doonayaanna ha yeesheen labadaa ummadood ayuunbay u kala tirsan yihin wax u ma jiraba marka ilaahay wuxuu xusayaa halkan dadka iimaan leh ee ilaahay ka tala qaatee ka dambeeyey rabbi addoonnimo addoon inay u noqdaanna ogol waa ummad isku tirsan waa ummad walaala ah dadka ka soo hadhee ilaahay diidee shaytaan ogolaaday ee garabsaday shaytaan iyagana waa dad shisheeye ah intaasaa ilaahay ummadda uu ku beeraya aayaadku waxay ka warramayaan qodob caqiidada ka midoo la yidhaahdo mawduucu alwalaa' waalbaraa' cidda qofku uu weli ka dhiganayo iyo cidda uu ka beri noqonayo ummaddii islaamka ahayd ee muuminiinta ahayd baa ilaahay u yeedhay yahuudiya kristanka awliyaha ka dhiganina baa ilaahay sababtuna waxa ay tahay iyaga ayaa weliisu ah weligoodba ha yidhaahdaan waanu isnacnao waa iska horjeegnaa iyaga ayaa gacala ah. bacduhum awliyaau bacd waxaa la yidhi dadka wixii loo diiday baa lagu sallidaye ka weli ka dhigta ka war kolkaasaa ilaahay uhi waman yatawallahum minkum fa innahu minhum ka iyaga gacal ka dhigta ee ilaahay diida iyagu ku tirsan yihi ilaahay agtiisa almar'u maca man axabba nebigu wuxuu leeyahy qofba kuu jeclaaduu ilaahay qiyaamaha la soo xaadirinaya waayo aayaddu saasay tilmaantay waxaa kaloo rabbi u xusay ummad caalamkan ku nool ashahaadanaya in badan inay gaalada u raacaan iyaga oo isleh dhib idinsoo gaadhayo oo adduunyadan idinsoo gaadhi lahaa gaal iyo islaam mid kasta ha idinka soo gaadhee kuwa raacidooda kaga gabada markaasaa ilahay u yihi dadka noocaas hee marabku qalbigooda uu jiifo waxaad arkaysaa yusaaricuuna fiihim ay fii muwaalaatihim inay kuwaa weli u noqdaan bay u degdegayaan marka la ydhaa dee iska daaya kuwani waa ummad kale ee xaqii muslimku u lahaa iyaga hasiininana waxay leeyihin nakhsha an tusiibanaa daa'ira inay daa'ira nagu dhacdaa ka baqanaya daa'iradu waa balaayo ilaahayna wuxuu tilmaamay daa'iraday sheegayaan iyagoo gaalka la socda inay ku badan doonto fa casa an ya'tiya bilfatxi aw amrin min cindi waxaa dhab ah inuu ilaahay gargaar keeni doono fadxigu waa gargaar gargaar iyo gurmadka ilaahay baa bixiye inuu keeni doono arrin xaggiisaa uu keeni doono arrinkaasoo ah fashilaad cidda ilaahay qawaday ee gaalna aamintay inay fashil weeye arinkaas dabeedna fartay dhexda ka qaniini fa yusbixuu calaa maa asaruu fii anfusihim naadimiin waxay sameeyeen bay ka murugoon doonaan oo ay odhan doonaan war maxaa halkaa ku mariyey war halkaaad ka qodax qaadatay gaal raacday adigoo ilaahay islaam diiday baa mu'miniintuna way ku wiirsan doonaan waxay odhan doonaan haaulaai aladiina aqsamuu billaahi jahda aymaani waa kuwii ilaahay ku dhaartay dhaar adag eelahaa halka lagu liibaanaya waa raacidda gaalka halka lagu jabaya waa muslimka ama waxay ku dhaaranayeen innahum la markay fashilmeen bay lahaayeen waara waar hanaga fogaanina dadkiinna mu'miniintiiya idinkaannu idin wehelinaynaye mujaamalo iyo iska yar warwareegunbay ahayd markaannu gaalka u jiibinaynaye innahum la macakum waar miciinaannu hayna hanaga tegina waa cudurkii munaafiqa xabitat acmaalahum fa asbaxuu khaasiriin camalkoodiina wuu buray khaasiriinna way noqdeen marka ayaddu laba arrimood bay xustay ta u waxa weeye dee qolay dadku u qaybsayna idinku isku ummad baatiina ku xisaabtama ta labaad dadku qayb munaafiqiin la yidhaahdaa jirtooo aan adduunyadan isla waxa lagu badbaadayaa ninkaa xoogga weyn wuxuu doonayaba ha ahaadee oo la garab galo balaayo isaga kaaga timaada taasaad kaga badbaadaysaa faqrigaad kaga badbaadaysaa muslimka markuu dilayaad kaga badbaadaysaa waxaasoo dhan isagaad kaga nabadgelaysa arrintaasina waa arrin labaadoo nasku uu sheegay ilaahayna waxa uu saddexaada u xusay in wakhtigu aanu sidaa ahaanayn laakiin wakhtigu isbedelayo lianna alumuura biyad illaahi yuqallibuha kayfa yashaa arrimaha ilaahaybaa gacanta ku haya gaal gacanta kuma hayo arrimaha wax badan oo si lama filaana u dhacabaa jira oo in fara badan sida gaaladu ay doonayaan uma dhacdo iyo dabadhilifkooda marka arin baa iman doona fadxi baa iman doona way ka murugoon doona khaasiriin bay noqon doonaa saasaa nasku u tilmaamay maanta arkayee ragga qaarkood baa marka arrimaha la taxliilinayo ayaa waxay ku leeyihiin war adduunyada rag baa isku fuuqsaday oo dadkii u sacabaynayaa ee u jeedaaye waxba ka hor iman kari mayne wixii ay doonayaanuun annacab nidhaahno aan nacam nidhaahno waxba yaynaan wadwadin islaam iyo diin iyo dad iyaga ka goostoo mustaqil nooda dad baa caynkaasi runtii ay aragtidoodii ku ururtay nimanka waxaan oo dham isugu hagaageen niman la khilaafi kara maaha niman waxay sheegaan maya la odhan kara ma ah darteed meel la inaga ridaba kuwa awrka aan ku xidhiidhino laakiin waa ka ilaahay tilmaamee facasa allahu an yatiya bilfatxi aw amrin min cindi taariikhdaa qoraysa in fara badan baa dad noocaa yidhi taariikhdu qortay waxaad xusuusan tahay nimankii tataarka horkacayay mangooliska nimankii loodhan jiray ee caalamulislaami baabiyey kuwii horkacayay inta iyaga qabteen bay dib ugu horgowraceen dumarkooda markay dadkii muslimiintaa kusoo hogaamiyeen qasnadahoodii tuseene turaafkoodii iyo dhaxalkoodii ay tuseen ay yidhaahdeen waa yahay haddaba dowladdiina inaad dhisteen aan wasiirra ka noqonno ayaa intay qabteen bay iyaga naagahoodii ku horgowraceen sidoo kale sbain ama meeshii andalus la iyadana wixii ka dhacay waxaasoo kaloo ahaa dee kuwa noocaasi ah ha u jiibinaya nimankan le war waa ar kuwan abatol ah naga riixay wixii ina hortaagnaa iyagana sidaasumaa la arkayaa iyagii inta usacabaysaba iyagoo gowrici doona marka taariikhdu way isqoraysaa way soo noqnoqonaysaa shalay maanta ayaa isu eg marka naska ilaahay waxa uu ku tilmaamayaa qofka muslimka ahi inuu diintiisa ilaashado iyo aakhiradiisa iyo adduunyadiisa waxa marka halkan aynu ka arkaynaa munaafiqu laba arrimoodoo qofka muslimka ahi uu karayo qof kari waayo marka la soo ururiyo macnaha munaafiqa waxay ku tacriifiyaan culimmadu man yubtinu khilaafa maa yudhir waa qof qarsanaya wuxuu muujisanaya waxaan ahayn si kale haddii loo eego almunaafiq laa yastaiic assumuuda cala alxaq wasabra fii muwaajahati alacdaa waxaanu kari karaynin inuu xaqana xejisto cidda ku soo jahaysana xaqaa diidanna is-hortaagooda sabro iyo mabdi'iisa haysashadiisa inuu u sabro labadaastaanu kale xaqiga ku adkaado iyo cidda kusoo weeraraysa adkaysigu yeeshu uga sabro labadaasuu kari waayo qofka muminkiina labadaasu ayuu mutamayis ku noqdo uu kusoo caya aayaadkan dariska qaybtiisa hore walaagaasay aad ugu nuxnuxsanayaan aad marar badanna way nagu soo noqdeen suuradahan afarta isdaba yaala suuratu lbaqara wa suuratu alcimraan suuratu nisaa suuratulmaa'idaynu marayno iyo suuradaha dambeba marka waxaa muhiima in aynu xusno maxaa noqon karaa suwarun min alwalaa wa madaahiriha macnaa goormaa la odhan karaa qofku gaalkiibuu walaa la sameeye gacaltooyo waa arrimahan tobaneeyada ah ayaa culimmadu ay xusaan ay soo ururiyaan marka qofka iyo gaalka ay labadaasi dhex maraan soo socda ay dhex baa la odhanayaa walaa iyo gacaltooyu u sameeyey ta horaysa waxa weeye alridaa bikufri qofkan gaalka ah xumaantiisiiyo gaalnimadiisao qofku ku raali noqdo kufrigiisiiyo manhajkiisaa wuxuu leeyahay kanaa xalah madhabtoodiibaa wuxuu leeyahay madhabtanaa sax aayadaha taa ka warramaya ma soo koobi karno laakiin qodobadun baynu tirinaynaa markuu noocaa leeyahay uu leeyahay islaam wuxuu hayaa arrin maahee nimankaasaa qorshe iyo xornimo iyo dimuqraadiyad iyo manhaj iyo barnaamij bahaya taasu waa mid midda labaad waxa weye itikaaduhum acwaanan wa ansaaran inuu ka dhigto dad gargaarayaala markay rag isqabtaan isagunuu soo dhufsado huugga soo sudo laa alkaafiriina awliyaaa min duuni ilmu'miniin gargaar buu ka dayaya garabka kaleyuu raadinayaa waa iyaga arrinta saddexaad waxa weeye aliimaanu bibacdi maa hum calayhi min alkufri aw itaxaakumi ilayhi duuna kitaab marka ay xukum iyo qadaa noqoto iyaga waxooda ayuu xukum ka dhiganaya alam tara ila aladiina uutuu nasiiba min alkitaab yu'minuuna biljibti waaaquut suuratu nisa baynu kusoo marayn diinta ilaaha iyo kooda koodaa saxa buu leeyahy wixii garsoora markay noqoto arrinta afraada muwaalaadkan ama gacaltooyada kaafirka noqon karta waxaa ka ama ay tahay mawadatuhum wa maxabatuhum inuu jecel yahay cidda u laab furan yaha sirta uu gaadhsiinaya ee u adeegayuu jecel yahay waa iyaga laa tajidu qowman yu'minuuna biاllahi walyowmi alaakhiri yuwaadduuna man xaadda allaha warasuulah ilaa akhir ilaaya suuratu qad samci akhirkeeda akhir midda shanaad waxa weeye alrukuunu ilayhi inuu taageero u yahay haddii wax la falanqeeyo mar walba xaggaasuu xun baroorinaya walaa tarkanuu ila aladiina dalamuu fatamasakm nnaar nimankaa daalimiinta ha u jiibinina naar baydaan gafaynin baa ilahay uhi markaa mudaahanatuhum wa mujaamalatuhum calaa xisaabi ddiin markay diinta fooqa islaamka markay duminayaan iyo dhismaha dowladda islaamka warwareegiisuu iska bilaabayaae wax ka hortaga iyo waajahaad qowl ficil toona samayn maayo waduu low tudhinu fa baa ilahay mudahana la ydhaa calaa xisaabi diin iyaday diinta iyo dadka muslimiintaa ku janjeedho ma jecla wax ka hor imaada inuu keena isagu waxa sideedaad aacatuhum fii ma amaruu wa yushiiruuna ilayh dadka muslimiinta haday wax soo jeediyaan ama wax la go'aansado go'aankooda ma raacaya ee kuwaasu ku adeecayaa taladooda taladooduu ku adeecaya waa laydhka aynu arkayna muslimiinta madaxdooda maanta lagu hogaaminayo marna laydh cagaaran baa loo shidayaa meelahaa looga soo shidaya guryaha gaalada laga xukumo marna laydh cas baa lagu soo shidaya ka joog samee waaya waa barasaa meel yururown mujaamalatuhum wadukuulu calayhim waqta istihzaa'ihim biaayaat illaah diinta ilaahay kolkay ku dheeldheelayaan ama qur-aan iyo xadiid wax loo dhimayo ayaa uu iskala fadhiyayaa dareenna ma laha iyo xanaaq toona waqad nasla calaykum fi lkitaabi an idaa samictum aayaat illaahi yukfaru biha wayustahza'u biha falaa taqcuduu macahum xataa yaquuduu fii xadiiin hayri ilaahay wuxuu raaciyay innakum idan miluhum haddaa ka siqsiqi weydaan marka diinta ilaahay dubaha lala galayo iyagunbaa la mid tihiin tawliyatuhum amran min umuuri lmuslimiin muwaalaadka waxaa ka mid noqon karaa iyo gacaltooyada gaalka iyadoo talada muslimiinta loo dhiibo ama madaxweyne ha noqdo ama wasiir ha u noqdo ama garsoor ha u noqdo ama ama sharci dejinba ha u noqday qofkii aan loo eegin oo la odhan ninkani waa gaala dib inooga joojiya taa laftigeedu muwaalaadkiibay kamid mid tahay waaba tii ugu daraydba munaasaxatuhum wathanaa'u calayhim wa nashru fadaa'ilihim muwaalaadka waxaa ka mid ah talada ma siinayo dadka muslimiinta iyagu siinayaa mustashaar buu u yahay ama mustashaar siyaasi mustashaar qaanuuni mustashaar iqsitaadi waa nasiix buu yaha uu la talinaya wuu ammaanayaa fadliga ay leeyihiin buu faafinayaa nebi aadanba haddaanu noocan dhalin wuu goblami lahaa buu leeyahay muslimkan yaryar iyo madowgan iyo waxani aadam ubadkiisa kumay fiicnaadeenna noocaa saynta leh ee isku hagaagay ee barwaaqada leh ar kuwaasa meeshuu soo fadhiistaba noocaasu ammaanaya koob iyo toban shay baynu sheegnay oo culammada caqiidadu iyagoon aayadahaa soo wada daliishanaya ay xusaan inay noqon karto muwaalaadka ilaahay uu ka digaya halkan muqtadayaat alwalaa'i walbaraa walaaga ama gacaltooyada ilaahay uu faraya dadka muslimiinta ahay dhexdooda inay yeeshaan ama walaaltinimadan iyo sokeeyanimadan iyadu saddex arrimood ayaa u weyn waxay keenayso ama la doonayo muslimka in xaqa ay isku leeyihiin ta u horeeya waxa weye xaqulmuslimi cala lmuslim xuquuqduu nabigu tirinaya faraha badnayd ilaa toddobada ahayd xadiidkii saxiixaha ku sugnaa inuu qofku xaqiijiyo walaalihii ay ku leeyihiin waxaa ka mida almawadatu wanusra in qofku dadka uu jeclaanaya uu ku jeclaada iimaan iyo diin iyo camal saalix iyo istiqaamo toosnaan haddii la ishayo kolle caalamka waa la ishayo muslimka loo hiliyo waxa labaad alhijra min daari alxarbi ilaa daari lislaam in qofku wadamada gaalada ee diintiisa iyo caqiidadiisa iyo dadnimadiisuba ay ku lumayaan ilaahay daraaddii uga yimaado dadka muslimiinta ah wadamadooda soo dego si oo uga qayb qaato horumarkooda diin iyo dunyada ina aladiina tawafaahum almalaa'ikatu daalimii anfusihim qaluu fima kuntum qaluu kuna mustadcafiina fi lard qaluu alam takun ardullahi waasicatan fatuhaajiruu fiiha malaa'igtiibaa markay nafta ka qaadaysa dadkii maka joogee muslimiinta ahaa mustadcafiinta sheeganayay waxay ku haystaan war maxaa uga qaxi weydeen meeshan maya mustadcafiin baanu hayno meel aan u kacnaan weyne dabeedna saasay ku naar mutaysteen marka meesha doonyaha loo sii fulayo dayuuradaha ee lagu halaagsamaya ku socodkeeduna waa macsiya ka imaatinkeeduna waxa uu ka mid yahay gacaltooyada dadka muslimiinta ka dhaxaysa arrinta saddexaad waxa wey aljihaadu fii sabiili jihaadka oo isaguna ognaado dadka muslimiinta isku garab galaan inna allaha yuxibu aladiina yuqaatiluuna fi sabiilihi safan kaannahum bunyaanun marsuus wadajirkaasaa ilaahay uu ku jecelya dadka muslimiinta ah ay isgarab taagan yihiine ummad qura noqonayaan adiga arkaya ummadihii kale gaalada ahaa dee imise dowladood qaarado dhan qaar ku nool midoobaya konton konton dowladood ayaa qaarkoodna hore u midaysnaa inay dowlad qura yihiin intii kalena sii ururaysa lacagtoodii baasaboorkoodii isu oo aanaad kala garanaynin waddamadooda markaad marayso ma hebel baad gashay mise waddan hebel baad ka baxday dee kuwanna waad arkaysaa madaxaa la ysu sudayo timaha laysugu xidho waxaa laleeya jasiirad heblaaya kuwanaa kaa qaaday kan kalena xadkan uu taagan yahy kan kalena xadkan uu taagan yahay dhiiggoodii halkaasay isku wada xalaashadeen runtii aad halkaa aynu kusoo koobi karaynaa inahaas muwaalaadkuna waa kaas weeye gacaltooyada ilahay uu faraya islaamka inay dhex marto iyo dadka ummadaha shisheeye sida looga beri noqonayana waa taa weeye marka walaag iyo baraagii sawir kooban baynu ka bixinnay waxaa markaa isagana xusid mudan alfarqu bayna almuwaalaati walmucaamalati alxasana aw alxusna in la kala saaro muwaalaadka ama gacaltooyada ilaahay uu diiday ee gaalka in loo sameeyo uu diiday iyo mucaamalo wanaagsan mucaamalo wanaagsan gaalkii waa lala yeelan karaa laakiin muwaalaadkaasoo intaasoo arrimood aynu soo sheegnay lalama yeelan karo mucaamalada wanaagsan waxaa ka mid ah, in qofkan isagaa waxna laga iibin karo waxna laga iibsan karo siduu nabiguba samayn jiray calayhi salaatu wasalaam waxna la kala amaahan karo mucaamalada adduunyada mararka qaarkood heshiis la dhigan karo maslaxaad waa dadka muslimiinta ah oo ay tahayna in ballantaa la ilaaliyo aan laga bixin waxaa mucaamalada wanaagsan ka mid iyada oo wixii lagu heshiiyey loo rumeeyo waxaa mucaamalada ka mida iyadoon been loo sheegin waxaa mucaamalada wanaagsan ka mida iyadoo tusaale fiican la noqdo waxaa mucaamalada wanaagsan ka mid haddii gaalku wax uu leeyahay cidi ka qaadaysa in loo garsooro gaalka diloo gartiisa siibay idhaahdeen soomaalidu macnaheedu waxa wey haddii la islaynayo dil laakiin haddii ay garsoor noqoto xaqiisa sii laa yanhaakum allahu can aladiina lam yuqaatiluukum fi ddiini walam yukhrijuukum min diyaarikum an tabaruuhum wa tuqsituu ilayhim u cadaalad sameeyo la siiya markay maxkamad noqoto iyo garsoor mucaamalada wanaagsan bay ka mid gaajaysan yahay in loo gurmado oo waxsiinta iyo samafalka lagu soo jiidan karo sida iyagu muslinka isku dayaan inay adduunyo ku soo jiitaan gaalka laftiisii in deeqdii loo fidinayo mararka qaarkood sakadii wax laga siinayo sadaqadii laga siinayo wayudcimuuna acaama calaa xubihi miskiinan wayatiiman wa asiiran asiirku waa gaalkii la haystahaawiy culimmada qaarkood waxay ku tegeen wax lagu waqfi karaba mararka qaarkood baahida oo jirta maaragta si meesha ay uga baxdo marka almuhim intaa wuxuunaynu uga jeednaa maadaam aayaadkani marar badan ay soo noqnoqdaan walaaga walaaga ilaahay uu diiday kaafirka iyo baraaga uu faray macnaha ay yihiin waa taasay kala noqonayaan macnaheedu maaha marka baraa la sheegay in gaalkii laga bari noqdo in waxyaabahan mucaamaladan wanaagsan iyo la ysku khaldo wixii islaam ahaan mamnuuc ahaa iyo mucaamaladii adduunyada iyo wixii uu xaq u lahaa in labadaa la isku khaldamaha saasay fari u leeyihiin oo ay u kala baxsan yihiin ile bani dadkii wuu ku wada nool yahay gaal iyo islaamba waa la isugu baahan yahay marka wixii sharcigu ogol yahaa laga wada dhaqmi karaya yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii ilaahay rumeeyee mu'miniinta ahaayow man yartada qofka ka noqda minkum isagoo idinka idinka mida ah, can diini qofka diintiisa ka ridoobee ka baxa fasawfa yati llaahu biqowm ilaahay qoluu keeni doona hadhow yuxibuhum isagu wuu jecelyahay wa yuxibuunahu iyaguna ilaahay jecel adilatin cala almu'miniin dadka mu'miniinta ah u dabacsan acizatin cala alkaafiriin gaalada ku adag yujaahiduuna fii sabiili illaah jihaadka ku dagaalamo ilaahay daraaddii walaa yakhaafuuna aan ka cabsanin lawmata laa'im mid wax canaananaya canaantiisa aan ka cabsanin daalika intaasoo qof isugu hagaagta ama ummad fadlullaahi waa dheeraadkii ilaahay yu'tiihi man yashaau ciduu doonayuu siinaya wallaahu waasicun caliim ilaahay baa arsaaqadiisiiyo awooddiisuba ballaadhanta cilmila leh innamaa waliyukum ullah ka garabka iyo gaashaanka idiin ahi ee idinsoo dhowaynaya waa ilaahay wa rasuuluhu iyo rasuulkiisa waalmu'minuuna waaladiina aamanuu iyo dadka ilaahay rumeeyey alladiina kuwaa ilaahay rumeeyeyoo yuqiimuuna salaata salaada oogaya wa yu'tuuna zakaa sakada bixinaya wahum raakicuuna ilaahay bay u rukuucsan yihiin waman yatawalla allaha warasuulahu waladiina aamanuu waman yatawalla allah cidda ilaahay weli ka dhigata ku tiirsata iyo rasuulkiisa iyo waladiina aamanuu dadka mu'miniinta intaa qofka ku tiirsada garabsada fa inna xisba allaahi ilaahay xisbigiisa humulghaalibuun iyaga ayaa gacan sarreeya macnaa fa ulaa'ika xisbullaahi weeye horta ilaahay iyo rasuulkiisa iyo mu'miniinta cidda weli ka dhigtaa fa huwa min xisbi illaah ilaahay xisbigiisuu ka mid yahay fa inna xisballaahi hum alghaalibuun ilaahay xisbigiisuna iyagaa gacan sarreeya wala ishayaa meesha ah. saasaa ilahay wuli subxaana marka waxaad arkaysaa labadaa aayadoo digniin iyo amar iyo bushaaray isugu jiraan digniinta ilaahay uu bixiyo waxa weeye qofku inaanu raasamaalka keliya ka lumin oo diinta ahay raasamaalka keliya mustaqbalka adduunya iyo aakhirada uu ku liibaanaya waa diina inaanay diintu ka lumin ka diintu ka luntayna ilaahay wuxuu tilmaamay inaanay diintuna u baahanayn ilaahayna aanu waxba ku yeelayn adhaxjabku laakiin isagunba adhaxjabay oo akhriya adduunyadaba seegay qofka ilaahay diidee diintiisa ka ridoobe ka gaalooba ilaahay wuxuu ku ballanqaaday inuu keeni doono qaar garab qabta diinta oo ku guulaysta iyagu wain tatawallow yastabdil qowman hayrakum uma laa yakunu amhaalakum haddaad sii jeesataan dar kalaa idin bedeli baa idhaaw ilaahay xaqiisa waa garab taaganya u helinayaa aayaadkani waxay ku soo degeen qoliyo intuu nabigu joogaybaa calayhi salaatu wasalaam intii ay islaameen qabaa'il intay islaameen kadib dib u noqday oo soo faydfaytay oo xaggii gaalnimada u soo faydfaydanayay waxaa kaloo aayaadku ay siiba tilmaamayaan qolyihii carbeed ee ridoobe islaamka ka baxay markuu rasuulullaahi moxamed dhintay sala allahu calayhi wasalam marka waa mucjisaadka qur-aankay ka mid tahay inuu ka sii waramay waxyaabo aan dhicin dabeetana dhacay oo la arkay saddex meelood dadkii ku noolaa mooyaane jasiirad shibhu jasiira alcarab jasiiraddan carabta inta la idhaahdo ee dowladaha badan iminka ka dhisan yihiin dadkii ku noolaa oo dhan way ka baxeen islaamka waa ka ridoodeen maka iyo madiina iyo baxrayn in koobanoo baxrayn ka mid ah intaa mooyaane wixii bariga iyo galbeedka jasiiradda carab dadkii ku noolaa markuu nabi maxamed dhintay calayhi salaatu wasalaam islaamkii bay ka baxeen qayb ka midina waxay islaamka waa sii haysanaa laakiin sekadaa ma ogolin waa tukanaynaa waa soomaynaa xajku waa waajib laakiin geedka sika la idhaahdo nebigunbay ku goonahayd isna dhibay ma laguma leh waa bakhayl kufri soo wato oo godmulac uu soo galaybay noqotay waxay idhahdeen nebiguunbuu ilaahay la hadla wuxuu uhi khud min amwaalihim sadaqatan tuahiruhum wa tusakiihim biha wasalli calayhim ina salaataka sakanun lahum dadka seke qaad oo u ducee oo ku salli qofka sekada bixinaya dee ducadiisii oo kale ma haysaan amarkuna keligiibuu isaga ahaa toos khuduu ma ahayna khud bay way falsafadeeyeen ka qaada lama odhana ka qaadunbaa la isaga keligiibuu amarku ahaa abubakar sidiiq baa ummadda madaxu ahaa radia allaahu canhum isagii aabbihii baa allaha ka raali noqday dabeedna ummadii uu la hadlay intii islaamka kusoo hadhay wuxuuhi waryaadheh waxaan idiin sheegayaa waan la dagaalamayaa man faraqa bayna asalaati waazaka qofka salaaddii iyo sakadii lahay siddeetanka meelood qur-aanka uu ku xidhiidhiyey eanu kalaba jari jirin qofka kala jaray anigu waan la dagaalamayaa saa igu ogaada waa kii cumar dooda la gala yidhi soo kuwana shahaadanaya weligoodba ha shahaateenbu arkaanu islaamka iyo mid goostena waa la dagaalamaya cumar waa kii lahaa markuu ku adkaysta abuubakareen muddo isku celcelinaynabaa markii dambe ilahay laabtaydi ayuu u furay kolkaasaan qancay dagaaladii yurub iyo gaalada lagu wada intoo la joojiyey ayaa dabeedna lagu hirgisay nimankii iyaga ahaa ee islaamka ka ridooba ama sekada diidayba qaarkood baa kasii kordhiyeyoo nebinimo sheegtay oo yidhi hadduu maxamed dhinta annagaa Ah, musaylimat lkadaabi aswad ulcanas ninkii la odhan jiray yamanta ka soo baxay iyo nimankaasaa nebinimo sheegtay gawda markii laga saaray dagaallo aad u adag oo ummad aad u fara badanoo asxaabtii ay ku dhinteen ah, lala galay nimankii kadib ayaa islaamkiina lagu soo celiyey sakadiina halkeedii arkaanu islaamka ay ka soo gashay dhulkiina isu baxay oo la arkay awooddii islaamka iyo dowladdiisii inaanay ciirine oonay nebi maxamed la dhimanine ay taagan tahay marka aayaadku cidda ay u digayaan waa ciddaa ka ridowda islaam cidda ay ammaanayaanna waa ciddaa sutida u qabatay abubakar iyo hormuudka uu ka ahaa a'imo badan baa sidaa ku tegay haddii riwaayooyinka qaarkood ay tilmaamayaan abu muusa alashcari iyo qoladiisa inay yihiin qolada sidan ilaahay waa maanay ama salmaanulfarisi iyo qoladiisa dee asxaabtii hormuudka ka ahayd xuruubu ridda iyaguna ammaanta way ku jiraan iyo qof kasto ilaahay diintiisa u hiilinaya mar dadku uu xejin waayo diintu ay dhimbiil ku noqoto dadka firdhaday ee bayrta yeeshee diinta ka cararay inta ku soo hadha u hiilinaysa xaqa had walba ammaantanay leeyiin ilaa sifa ilaahay uu bixinaya mar haddaanu magac sheeginuu tilmaan sheegay tilmaanta ciddii soo gashaaba ammaan bay leedahay yaa ayuha aladiina man yartadda minkum can diini qofka diintiisa ka ridooba haday qaar diintii ka baxay jiraan fa sawfa yaati allaahu biqowm hadhow buu qolo keeni qoladaa wuxuu ilaahay ku sifeeyey yuxibuhum wa yuxibuunah wuu jecelyayana way jecelyihin alla wuxuu horraysiiyey inuu isagu jecel yahay eeg aynu ilaahay jeclaanayno waxaynu ku gaadhaynaa inuu isagu ina jeclaado kiibaaba ilaahay uu horraysiiyey maqsuudka ahae cajabta badnaa markaasuu yidhi isagaa jecel ilaahay kuwa ah iyaguna way jecelyihin sifaadka uu ku jeclaaday waa sifaad dadku inta karta ay yar tahay ilaahay karsiiyaabaa yar waa sifaadkan adilatin cala almu'miniin muminiintaay u dabacsan muminka markay la dhaqmayaan lama moodo dad waxyeelo leh dad ilkalehoo waxqaniino lama moodaba acizatan cala alkaafiriin gaaladana way ku adagyihin waa sifaduu nebigu lahaa waxa uu nebiga sifadiisii towraad ay ahayd ama tan xadiidkaba uu inoogu sheegay annahu daxuuku lqataal addaxuuk fii wujuuhi lwliyaa walqataal lilacdaa lihaamati alacdaa awliyada ilaahay mid u qoslo u farxa badan dadka cadowgee laga fadhiyi waayena dhakadu kala dilaaciya waa nebiyu lmarxama wa nebiyu lmalxama marxama nabigii naxariista weeye nabigii dagaaladana weeye dadka ilaahay ka agdhowna u naxariista dadka ilaahay ka fogaaday alla koodka ana indhuhu ka soo saarayay nabigu calayhi salaatu wasalaam marka saasuu ilahay muminiinta ku sifeeyey waa labada arrimoodee la kari laaya in badan ku adkaaday dadka arrinta saddexaadna waxa weeye yujaahiduuna fii sabiili ilaahay daraaddii bay gacan u qaadaan ay u dagaalamaan naf iyo maalba u afraadna waxa weeye ay ku heleen jacaylka ilaahay muminiintani walaa yakhaafuuna lawmata laa'im mid canaananaya canaantiisa kama cabsadaan macnaa ma laha dad habranaya ma aha dad canaankayaaba ma aha dad diinta ilaahay waa lagu eedayn u diidaya oo uga fogaanaya ma aha dad mabda'ooda oo ka gabanaya ma aha laakiin islaamkooda ayay ku faafayaan wa qaala inanii min almuslimiin wallah waasicun caliim waa bushaaro labada aayadood ee ku xigaana waa bashaaro kale wallaahu waasicun caliim ilaahay baa waasicoo ballaahan ilaahaa ballaadhanee wax walba og ka qawaday bal xagguu ku socdaa yuu iimaansanaya bal yuu iimaansanaya bushaaradu ilaahay bixiye waxa weeye innamaa waliyukum ullaahu warasuuluhu waaladiina aamanuu inama xasri baa ilaha u tilmaamaya iyadoo ummaddii xaqiijisay arrimaha aayadda hore ay soo sheegtay ee ahaa mumin loo dabacsanaaday iyo kaafir lagu adkaaday iyo jihaadkii iyo la'aan iyo diin laga run sheego wey oo ilaahay lagu adeeco dadka intaa xaqiijiya buu ilahay la hadlaya markaasuu i war waxa weli idiina inamaa xasribay tilmaamaysa muwaalaad meel kale ha ka doonine weligiinnu waa ilaahay iyo rasuulkiisa iyo mu'miniinta islaamkooda ka run sheegee ah yuqiimuuna asalaata wayutuuna azakaata wahum raakicuun dadka muslimka islaamkooda ka run sheegay iyo iyo rasuulkii ay diinta ka dhaxleen iyo ilaahii soo diray rasuulka ah intaasaa haysataa intaasaa haysataana ha qawadina ilaahay dadkan waxba uma qarinin waxalla wuxuu u qariyey oo ay ku caban karayaan ma jiro intaan qofka talow weli u noqday intaas ay garab taagan tahay ehm, intaa wehel ka dhigta manhajkooda haysta talow xaalkiisu waa iyadoo arrinka uu sii iftiiminayu sii faahfaahinayu ku sii xeel dheeraanaya ilaahay si ay u macaanaato ayuu ku celiyey waman yatawala allaha warasuulahu waladiina aamanuu faina xisba allahi hum lhaalibuun fadu afsaxat waa faseexiya baa lanna afsaxat can jumlatin muqadara jumle meesha ku jirtay faadu ka warramaysa waman yatawalla allaha warasuulahu waladiina aamanu cidda ilaahay rasuulkiisa iyo muminiinta weli ka dhigata fa huwa min xisbillaahi dheh horta kaasi waa ilaahay xisbigiisii hadduu noqdayna fa ina xisb allahi hum kataba allahu laqlibanna ana warusulii ina allaha qawiyun casiiz ina lanansuru rusulana waladiina aamanuu fi lxayaati dunya wayowma yaquumu lashhaad marka aalib macnaheeda ehm, waxa wey iyaga ayaa ah kuwa haalibiinah de waa jiro oo ilaahay iyo rasuulkiisa iyo mu'miniintan weli u noqday anugu intaasoo tidhi lagugu dayn maayo waa la ilaahay baa kuu hilinaya saasaa ilaahay ballantaana wuu qaaday subxaanah waaya muwaalaadkan markaa dadkii xaqiijiyey ballantan ilaahay way heleen muwaalaadkan cidii ka baxdayna ballantii ilaahay ma helin leanna iyaga ka baxay cumar ibnu khaaab radia allaahu anhu allaha ka raali noqdee ayaa wakhti wakhtiyada ka mida ah abi muusa alashcari ayuu la hadlayoo barasaab ahaa kadibna wuxuu idhi war soo bixi wixii dhaqaale aad haysay ee qaslada dowladda wixii ku soo galay iyo wixii baxayba dakhligii kharabkii soo qadim buuhi aan kula eegaya sanadka wuu soo qadimeeyo wuu la eegay wuxuu arkay wixii si qurux badan u qoran in iyo awdkiisii ayuu arkay oo si cajiiba u qoran markaasuu uhi warniyow aad iyo aad baad u wanaajisay arrintanoo si fiican adiin buu ku qornay adiin daftar ama buug weyn oo shaxaysan oo haragah ama maqaarah ayuu si wanaagsan ugu qoran yahay wuu la dhacay ee wuxuu hi war yaa kuu qoray ninkan xokaynta ku ee sidan cajiibka xirfad yaqaanka ugu ahi xisaabaadka muxuu ahaa bal ninkaa inoogu yeedh buur ha inooga akhriyo macluumaadkan ama macluumaadaan gudbinayaba ummadda masaajidka ah, qoraallo aan doonayo ummadda inaan masaajidka iyo shirweynaha uga sheego masaajidka dhexdiisa ha inoo akhriya u yeedh ninkaa xokayntaada dabeedna abi muusa yidhi ma iman karayo masaajidka oo maxaa dhacay miyuu jinaabaysan mye ma jinaabaysne waa nasraaniyun buui waa kristan ninkani waa kristan buui sidan wanaagsan waxu qorayoo dee kristanna masaajidka iman kari maayo sidaa daraaddeed xafiiskunbuu dee shaqada igu wadaa haba odhan lahayda fantaharanii wadaraba fakhiiri cumar intuu huruuf kaga qaadqaaday buu jilibkana waysag fadhiyeenoo tantooma kaga dhufta abi muuse markaasaa wuxuu ihi ahrijuuh waa ninkana dhaafiya xafiisyadan oga saara dabeedna aayaadkan u ahriyay yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu lyahuuda wاnnasaara wliyaa ilaa aayaadkaa u horeeya ayuu ahriyay war miyaanad qur-aankaa maqalma meelunbuu kaaga soo qallaacinayaa buu ninkani meeluu kaaga soo baxaba koluu intaa intuu gudbiya meel kale u gudbiyana oo uu koobigarayana meelunbuu kaaga soo baxaya marka ha aamini ninkani kol hadduu ilaahayba qawaday adna ku imaansan maayana dhaafi buu marka cumuuman iyadoo wixii khibrada iyo maamula iyo idaaraa iyo horumara la faaiidaysanayay cumar wuxuu ka hadlayaa waa laga faaidaysanayaa iyaga dadka muslimiintii waxbay ka baranayaan laakiin iyaga in la ictimaadoo la cuskadaabaan ahayn isaga laftiisu cumar barnaamijka ciidamada iyo registrationkooda habkii loo liistaynaya iyo arrimihii milatariga wax fara badan buu ka qaatay markuu xoraynaya wadamada gaalada wax badan buu ka qaatay oo luqadihii kale laga soo turjumo luqada carabiga loo soo turjumay laakiin ta uu waxa wey in isagii laga dhigtoo la cuskado oo ammaanadii asraartii loo dhiibto taasuu diidan yahay laakiin waa laga baranaya laga soo koobagaranaya cid baa loo diyaarinaya siduu nabiguba samayn jiray calayhi salaatu wasalaam ayuha aladiina aamanuu dadkii ilaahay rumeeyow laa tattakiduu ka dhiganina aladiina kuwii ittakhaduu diinakum kuwa diintiina ka dhigtay husuwan walaciban wax lagu dheeldheeloo bilaa macnaa kuwa diintiina ka dhigtay kuwaasoo min aladiina uutul kitaaba kuwii kitaabka la siiye ka tirsan min qablikum idinka hortiin kuwii kitaabka la siiye ah iyo walkufaara gaaladaba isku wada daroo ha ka dhiganina maxay wliyaa xigta ka dhiganina iyo sokeeye in kuntum muminiin ilaahay ka cabsada haddaa shahaadanaysaa waidaa naadaytum ila salaa marka salaada isugu dhawaaqdaan ee adaanku dhaco ittakhaduuha waxay ka dhigtaan husuwan wax bilaa macno ah walaciban iyo wax lagu dheeldheelo daalika taasi waxay ku timay adaankii salaada ugu dheeldheelayaa biannahum qowmun laa yacqiluun waa qaar bilaa caqliya ah. weligoodba caqli ha sheegtana waa bilaa caqli kol hadduu caqligooda ilaahay garansiin waayo aayaadkiiba ilahay kusii celcelinaya subxaana mawduucu khatartu leeya baad arkaysa dadkii muuminiintahabaa ilaahay uu u tilmaamaya u caddaynayaa sababaha kuwan aanay dee ula mid noqon karayninba ama aanay isu waafaqi karayn ama aanay isugu keeni karayn sababtaas waa maxay idinku diintii aa ku faanayseen dawada ahaydee dadka gaadhsiinayseen ummadda ugu gurmanayseen sacaadata daarayn liibaan adduunya mid aakhiraba ku helayseen iyaga waxay u tahay husuwan wallaciba husuwan walaciba wax lagu dheeldheero bilaa macnaa ayay la tahay aduguna waa waxaad u noosheed ku noosheed u dhimanaysa wey basee isugu keenaysaan markaa kaa marka aad tidhaahdo waanu wada noolaanaynaaoo wuu ii talinayaa arsaaqadii arrin baan ka sugayaa bal sidee isugu keenaysa laciban walahwan xusuwan walaciban min aladiina uutuu kitaaba min qablikum wlkufaar isku wada darba kuwii ahlu kitaabkaa mar walba qur-aan kusoo ilahay isagaa dadka kala yaqaana marka nimankani way igu sun badan yihiin sida bahalkan maska uu u kala sun badan yahay ee qaarkoodoo dadka sunta indhaha ka gaadhsiiya ay jiraan oo qaarkoodoo markuu dadka soo eego ay dumarka dhiciyaan dumarka rimane ay dhiciyaan ay u jiraan maska saasoo kale u kala sun badan yihin sidaa darteed iyo nasaaro qur-aanku uugu nuxnuuxsanaya wasadaqa ilaahay baa run sheegay taariikhda dib u ahri taariikhda islaamka markaad dib u ahrido ee tan iminkana aad ku soo xidhiidhiso aayaadkanna aad barbar dhigto iyo waaqica waxaad arkaysaa nimankan ilaahay uu ka digaya sidaa uga digayan waxa dubbaha muslimka la dhacaye meel la ka kaarhsan layihiin alyahuud wanasaara wliyaa wtaqu llaha in kuntum muminiin salaada marka isugu yeedhaan way ku ciyaaraan nidaagu markuu dhaco waa aayadda keliya si cad u sheegtay salaadahoo dhan inay adaan leeyihiin yaa ayuha aladiina aamanuu ida nuudiya lisalaati min ywmi ljumucati fascw ilaa dikr illah idaa nuudiya lisalaati min ywmi ljumuca adaanka iyo jumcadiisayayay aayaddaasi sheegtay suurat ljumuca laakiin aayaddan waxay ka warramaysaa salaadahoo dham inay adaan leeyihin oo aayadda keliya qur ku jirta sheegtay adaanka axaadiidta nebigu adaanka iyo tafaasiishiisu aad ugu cadyihin iyo fiqiga waxay aayaddu tusinaysaa shacaa'irta ama diinta islaamka waxyaabaha waaweyn ee muujinaya inuu adaanku ka mid yahay adaanku diintu inay jirto oo ay aloosan tahay oo arinkeedu tiirsan yahay oo ummaddu ay diintu u oogan tahay waxyaabaha muujinaya adaanka ka mid ah. darteed buu nebigu calayhi salaatu wasalaam dagaaladiiu gaalada la galayay colka marka uu hogaaminaya markuu diraba uu ag fadhiisan jiray magaalada habeenkaa kuurka loo galaya haddii meeshaa aadan ka baxo waa laga joojinaya haddii adaankii subax ka bixi waayo meeshaa ah, waa lagu basinaya muslimkiiyo gaalka farqigooda wey waaya ittakhaduuha husuwan walaciba sidaa darteed baa nicmadaa imminka innagu aynu haysanee salaad walba ay uu kuu toosinaya adaanku ee uu kugu baraarujinayo ayaa qofku marka uu hunguri u tago wadamada gaalada uu waayaaba sannado dhan meel laga eedaamayo sanado dhan meel laga eedaamaya buu waaye dabeetana gebiga salaadiiba dee sidee u ilaaweyn buu ilaawaya qofka dalika biannahum qowmun laa yacqiluun axkaamta adaanka dee ku caddahay marar badan aynu kusoo marnay qul waxaa tidhaa nebi maxamedow yaa ahl kitaab ahlulkitaabkiiow u yeedh la hadalo la dood xaqiiqada u sheega ahlukitaabka waxaad tidhaahdaa hal tanqimuuna mina maa tanqimuuna mina naguma nacaysaan oo nagagama aar aargudanaysaan ilaa an aamanaa billaah inaannu ilaahay rumaynay umbaa nagu haysataan wamaa unzila ilayna iyo kitaabkiina lagu soo dejiyey wamaa unzila min qabl iyo kutubtii berigii hore la soo dejiyey inaannu rumaynay wa anna akarakum faasiquun intiinna badanoo faasiqiina awgeed ayaa nagu haysataa wal waxaad tidhaahdaa hal unabiukum bishayin bisharin min dalik hal unabiukum waar ma idiin warramaa gaaloy bisharin wax ka balaayo badan min daalika balaayada iyo cuqubadaa nagu haysaan wax ka balo badan ma idiin sheegaa mahuubatan xagga abaalmarinta cinda allaahi ilaahay agtiisa noo sheeg weeye man lacanahu llah waa qofku qofka ilaahay uu nacdalay cuqubada aakhiro u taalla taasaa daran wa qadiba calayhi wuu cadhooday wa jacala minhum uu ka dhigay alqiradata daayeero walkhanaasiira iyo doofaaro wa cabada daaquut sanamkana caabuday ulaa'ika kuwa cudurradaasi ay ku dhaceen iyo cuqubadaas sharun kuwa balaayo badan weeye makaanan meel la istaago wa adallu kuwa ambasho badan weeye can sawaa'i sabiil waddadii toosnaydna iyagaa ka ambaday eraygaa qulabaa soo noqnoqonaya la dood oo dadka u dig oo xaqa u caddee oo waxa la isku haysta u sheeg waxaad ku tidhaahdaa war waxaa nagu haysatanan iyo halkaynu halka arrinku uu ka kacayo halkay wax ka bilaabmayaan aan idiin sheego oo ha moodina inaannu moognahay taa waxaa nagu haysataan annaga oo iimaan wanaagsan yeelanay iyo idinkoo bilaa iimaana annaga oo ilaahay mutiiciin u oo ka tala qaadanay iyo idinkoo faasiqiina macnaa waxa weye qadiyadda aynu isku seegannahay waa qadiyad diineed dagaalkeennuna waa dagaal diineed waa manhajka ayaynu isku haysannaa iyo laga tala qaadanaya yaa addoommo loo noqonaya yaa lagu faylaya la dabagelaya halkaasaynu iska haysannaa aayaddu xaqiiqada ay sheegtay unbaa jirta uun qofka islaam sheeganaya keliya sheegashadaa iyo shahaadadaas ayaa lagu haystaa wamaa naqamuu minhum ilaa an yu'minuu billaahi alcasiizi alxamiid suurat lburuuj waxay ka warrantay ummado godad intoo loo qoday godadkaa naarta lagu ridi jiray oo halkaa ku shufbeelayo iyagoo shuuqdahayee lagu qosqosli jiro oo la daawan jiray markaasaa ilahay uui wamaa naqamuu minhum dadkaa waxa lagama argoosanin inay ashahaateen umbaa lagu haystay marka imikadan laftigeeda cidda isla nimankaas raalli bay noqonayaan haddii aad dimuqraadiyadooda iyo barnaamijkooda iyo taladooda iyo fikradahooda qaadato oo siyaasadooda lagu sheegay caalamiga aad ka tala qaadato nafis sidhinka way kaa dabcinayaan cidda isleh maa fahimat alxaqiiqa dadkaasi xaqiiqadii may fahmin isagiioo iskaba liito oo shahaadada un carabka ku sii haya ilaa uu tufo kama daynayaan lagama dayn waaya marka hal tanqimuuna mina nagama aargoosanaysaan oo naguma nacaysa inaannu ilaahay rumayna kitaabku lagu soo dejiyey rumaynay kutubtii hore rumaynay ee waa rumayn waa iimaan iimaankaa waa nagu haysataa annagu iimaankaasaannu ka run sheegno ilaahay baannu addoommo u noqonno taasibaa waxay la kulantay maxay wa anna akarakum faasiquun inaa idinka intiina badanna faasiqiin qod annagoo muminiinay oo mudiiciinoo ilaahay aqbalay iyo idinkoo faasiqiinoo ilaahay ka fallaagobay labadaa arrinbaa kulmay dabeedna waynu isku dhacnay waynu isku dhacnay waliba diin buu riixaya marka annaguna diintayadii baan haysanaanu ku taaganay idinkuna tiinnii baa soo wadaa madaxaa la isku dhuftay markaa waa xarbi caqadiya weeye nasku markaasaasu tilmaamay taasaana jirta walan tardac canka alyahuuda walaa nasaara xataa tattabica millatahum wadduu low takfuruun kamaa kafaruu fatakuunuuna sawaa'a inaa u gaalowdaan siday u gaaloobeen unba xiisaynayaan taasay ugu dhantay waa xaqaa'iqii buu qur-aanku tilmaamaya waxay idhahdaan gaaladu ummadaha caalamka ku nooli ma aha diimaha ku dagaalamaan xarbi dagaalka jira adduunyaduna dagaal diineed inuu noqda maaha laakiin waa dagaal xuduudeed iyo dagaal siyaasadeed iyo dagaal dhaqaale united nation kuwaasay ogolyihin diinta cid waliba waa u xor intaasi waa inta afka laga idhaahdo intaas waa inta la ismaqashiiye dadka aanu fuqooda horeynin la maqashiiyo laakiin dee sida hoosta ah waxa la isugu sheegaya marmar iska soo neefayaa waxa weeye dagaalkaasi inuu sidaa qur-aanku ka waramay dagaal dineedii Ehm, waxa haddaba nabiga layidhi bahada waxaad gaadhsiisaa ummadan guuldarradu ay ku dhacday uga sii waran adduun iyo aakhiro waxa ka horeeya ayaa darrada iimaanla'aantu ay dhaxasha qul hal unabi'ukum bisharin min dalik ma idinka warramaa waxa aad samayseen ama islaamka ku samayseen wax ka shar badan mahuubatan cinda allah mahuubadu waa cuquba cuqubada ilaahay agtiisa ahaata ayaa ka daran cuqubada islaamka ku samayseen cuqubadaasi waxa weeye cuquubatu man lacanahu allaahu waqadiba calayhi qofka ilaahay u cadhooday ee lacnad iyo qadab uu isugu daray cuqubada u taala taasi baa tay islaamka ku sameeyeen ka balaayo badan macnaheed waxa weye haday iyagu cadaabeen dad ciqaabeen dadka muslimiinta ah tuu ilaahay u diyaariya ka daran ulaaika sharun makaana wa adallu can sawaa'i sabiil marka kuwa ilahay u nacdalay dee waa yahuudi astaamahana iyagaa lahaa manaa cuquba adduunyaa ku dhacday cuqubadii aakhirana waa u dambaysa cuqubada ku dhacday waxaad inuu ilaahay nacdalay koow wa jacala minhum alqiradata waalkhanaasiir doofaariya daayeerana uu ka yeelay qiradadu waa daayeero khanaasiirtuna waa doofaaro berigaa hore doofaariya daayeeraa loo bedelay kolkaasaa dabeedna muddo yar markii ay sii noolaayeenna ilaahay baabiiyey iminkana dadba ha u egaadeena quluubta iyo akhlaaqda waa doofaaro iyo daayeerown doofaaro doofaarka adhiga u ah ay ka dhammaan laayihiina shiilayaan iyo iyagu isku caqli iyo qiradadaas macnawiyan bay imminka labadan u yihi wa cabada daaquuta daaquutna caabuday macnaha ciddan ilaahay u nacdalay waa cid doofaar noqoto daayeer noqoto ilaahay u cadhoodo sanamna caabuday quraada sabcada qaarkood baa waxa ahriyaya wa cabuda daaquut marka waa ismu jamaca doofaaruu ilaahay ka yeelay daayarana uu ka yeelay wacabudo daaquutina wuu ka dhigay kuwa sanam caabuda waidaa jaa markay yuhuuddu idiin yimaadaan nebi maxamed waa yuhuuddii nebiga kula noolayd madiina ee munaafiqiinta ahaa qur-aanku xaqaa'iq badan buu ka warramaya oo dad badan qur-aanka aqooni lagaba inay qaafiliin ka yihin muuqaalka yahuudi ku leeday qur-aanka dhexdiisada ayaad ka arkaysa waa yuhuuddii ka horraysay nebiga iyo kuwii wakhtigaa la joogay iyo kuwa imikaba cudurkaa ka qabaa had walba qiyaastanunbuu leeyahay waidaa jaa'ukum markay idin yimaadaan yuhuuddu qaaluu waxay leeyihiin aamanaa ashahaadanay dee ilaahay baanu rumayno nagu ogow ahlulkitaabkayagii waqad dakhaluu way soo galeen nebi maxamedo way kuu soo galeen bilkufri mutalabisiina bilkufr iyagoo gaalnimo ku dheehan wahum qad kharajuu bihi ay bilkufri gaalnimay la baxeen gaalnimadu way ku hilanta markay soo galeen iyo markay baxeenba laakiin waa afkay wax ka sheegayaan wallahu aclam ilaahaybaa aad u og bima kaanuu yaktumuun waxay qarinayaan yaktumuuna waxay qarinayaan wa taraa kaiira minhum in badanoo kamida mida munaafiqiinta yuhuudda waxaad arkaysaa yusaaricuuna fi lm wlcudwaan yusaaricuuna waxay u guclaynayaane u degdegayaane u tafaxaydan yihin filimi dembiga iyo walcudwaani xadgudubka islaamka lagu hayo wa aklihim suxta iyo xaaraanta hafideeda inay xaaraan cunaan xaaraan cunka labisa maa kaanuu yacmaluun waxay sameeyeen baa xumaaday ummadda intaasi isugu ururtay ayaa xumaatay lowlaa yanhaahum oo miyay u diidaan alrabbaaniyuuna kuwa culimmada iyo madaxda waalaxbaaru iyo suufiyaashu can qowlihim hadalkooda ay yuhuudu leedahay alima dembiga dembigay ku dhawaaqayaan maxay ugu diidi waayeen wa aklihimu suxta xaaraantay cunayaan maxay ugu diidi waayeen labiisa maa kaanuu yasnacuun waxa xumaadee waxay sameeyeen wadaadadooduna wadaad iyo waranle kala har maleh waa mujaamaladooda iyo mudaahane iyo munaafaqad iyo mudaaraad waxaa af carabiga lagu idhaahdo qofka oo aan waxba ka cadaanin oo warwareego oon mowqif lahayn iyo meel lagu ogyahay marba meesha uu doonayo weydaarta saasay ahaayeen nabiga calayhi salaatu wasalaam qaybo ka midabaa uu iman jirayo waxay odhan jireen maasha allah kitaabkayagu ku sheega waa adiga ku rumayne aan isku ogaano inaynu ballanno aynu magta wada oo cid walba iska kaashanno sida sidaa la isugu ogyahay ay afka sidaa uga yidhaahdeen ayaa arrinkooda wuxuu fashilmayaa cadow waa imanaya markaasay dabeedna warkoodu caddaanaya maantaynu jaanis u hellaan hilifaa u qaadnoon shadaafta u laabna bay leeyihin waar maanta jaaniska hayna aan raacinna maxamed sidaasay leeyiin markanay afka leeyihiin waa ku raacnay qayb ka saa odhan jira yuhuude ilaahay wuxuu tilmaamay gaalnimona way la soo galeen gaalnimona way ku baxeen ilaahay baa laakiin ogsoonoo kuu sheegaya waa qur-aanku mucjisaadkiisay tahay waxa qalbiga ku jira inuu ka warramo waxaad arkaysaa in badan oo ka waxyaabaha fashilinaya hadalka yidhahdeen waxaa ka in badan baa yusaaricuuna fi lifmi walcudwaani wa aklimu suxt dembiga iyo xadgudubka iyo xaaraan cunkay u degdegayaan cudurrada noocan idadaan inaan lahayn bay ku dhacaan qofku markuu xodhanaya dembi buu sheegaya markuu cid taageerayo cudwaan iyo xadgudub buu ku taageeraya marka ay wax u noqoto xaaraan buu cunaya intaasi ummadda ay ku kulmeen waa adhaxjab qoladaa waxaa samaynaysa ilaahay wuxuu uhi labiisa maa kaanuu yacmaluun qoladii u diidi waayee diinta u hayay iyagana wuxuu ihi labiisa maa kaanuu yasnacuun eg yacmaluuna iyo yasnacuuna yacmaluuna baa kuwan la yidhi waxay xumaadeenbaa waxay sameeyeen baa xun kuwan kale u aamusayna ee isugu qabtay iyagana ee wadaadadii iyo ahaa reer banu israa'iil iyagana la bi'sa maa kaanuu yasnacuun iyaguna way sameeyeenu waxaan kol haddii lagu ag samaynaya ay u baarigayeen ay u barakaynayeen iyaguna way sameeyeenuun macnaha qofka mujrimka ah kala safanista waa mujrim ka taageeraha waay waa mujrim ka u qiildeeya waa mujrim ka dembi ugu sheegi waayo waa mujrim saa darteed baa iyo sanaca labada waa samayn marka suxtigani wuxuu ahaa oy caan ku ahaayeen diinta ilaahay markay ka been sheegayaan adduunbay qaadan jireen aayaadka markay gacantooda ku qorayaan adduunbay qaadan jireen bahasha ribada la yidhaahdo aad bay ugu baanaayeen bahalka laaluushka la ydha hadalkiisaba daa way daldali jireen waxaasay caan ku ahaayeen nimankaa inkaartoodii edabdaradoodu way soo dhaaftay insaanka aadamaha waxa ay gaadha ilaahay inay afxumo ula tagaan ilaahay bay aflagaadeeyeen wa qaalat ilyahuud yuhuuddii waxay idhaahdeen yadullaahi maqluula ilaahay gacantiisu way xidhanta ilaahay waa bakhayl bay idhaahdeen qullat aydiihim gacmahoodii baa la xidhay walucinuu waxa lagu nacdalay bimaa qaaluu hadalkaa ay yidhaahdeen bay nacdal mutaysteen ilaahay cadhadiisiibaa ku dhacday bal ka kaalayoo yadaahu ilaahay labadiisa gacmood mabsuudataani kuwa kala baxsan weeye yunfiqu wuxuu waxu bixiyaa kayfa yashaau siduu doono siduu doono isagu waa mid aan waxba waayin walayasiidanna wuxuu u kordhin doonaa kaiiran minhum minhum kaiiran minhum in badanoo iyaga ka mid ah wuxuu u kordhinayaa maa unzila ilayka min rabbik waxyigan ilaahay xaggiisa lagaaga soo dejinayaa wuxuu u kordhinayaa duqyaanan xadgudub iyo wa kufran gaalnimo iimaankama karoorsanayaane labadaasay ka karoorsanayaan wa alqaynaa waxaanu dhex ku tuurnay buu baynahum dhexdooda yuhuudda iyo kiristanka iyo yuhuuddaba alcadaawata colaad walbaqdaa iyo nacaybshiiyo ilaa yowmi alqiyaama ilaa qiyaama kullamaa awqaduu mar soo shidaan naaran kol kastoy naar soo afuufaanay soo shidaan lil xarbi dagaal daraaddeed iyagoo dadka muslimiintaa ah ku soo maqan markay dad soo shidaan adfa'aha allah ilaahay baa dabiya ilaahay baa bakhtiya dabka ah ilaahay bay leeyihin islaamku fil ardi dhulka waxay la gucleeyaanay la meerayaan fasaadan inay kharibaan dal iyo dadba wallaahu laa yuxibu lmufsidiin ilaahay mufsidiinta ma jecla bal nimanka ilaahay halkaa ka gaadhaynaysaa oo aflagaadeeyaan subxaana ma cid kale ha ujiidayaan imaanlaan baa xishoodlaan leh nin finxaas la odhan jiray buu hadalkani ka soo yeedhay oo cawarnaa yuhuudda ka mid ahaa indho kala jeeda lahaa balaaya ku dhacda ninkaa isaga ahi wuxuu idhi waa ninkuu abubakar dhirbaaxada ka jaray buu ahaa allaha nacdale wuxuu idhi abubakarow in allaha faqiirun wanaxnu akhniya sababta qur-aankiina ku taalla isagaa manaa hadalkan wuxuu leeyahay qur markii dambu ka warrame war ilaahay waa faqiir anaguna maalqabeen baanu taana waxaan ku muujinaya sawta la isfaray ah, amaah amaahbaa buu doonayaabe amaah buu doonaya kor hadduu amaah doonayo annaga amaah naga doonayo annagaaba maalqabeenkii isaga amaahda doonayaana waa faqiir abubakar baa indhaa u sahabiyey ilaa wax laga aamuso maha noocaasi indhuhu ku dhufto isagoo ashkatoonay nabiga u yimi markii abubakar uu yidhi maxaan ka daayaa waxaasuu yidhi markaasaynu dayn lahay waa maan odhan buui anugu taa maan odhan beenaale weeyaa been buu sheegayaae eh, anugu maan odhan dabeedna waa kii ilaahay yidhi waxay yidhaahdeen ina allaha faqiirun wanaxnu akhniyaa waxay yidhaahdeen yadullaahi maqluula ilaahay baa bakayla bay dhaha marka ilaahayna wuxuu yidhi gacmahoodaa la xidhay waana la calaalay hadalkaana waa lagu nacdalay iyagaana bukhalaa ilaahay gacmihiisu way kala baxsayiinoo siduu doonu wuxu bixiyaa nebigu waa kale calayhi salaatu wasalaam ilaahay deeqdiis ilaahay gacantiisu way furanta saxaau leyla wanahaar habeen iyo maalinba way shubmaysaa waxallo wuxuu bixiyeyna waxba kamay nuqsaamin deeqdiisa walayasiidanna kaiira minhum maa unzila ilayka min rabbika duqyaana wa kufra waxyiga laguu soo dejiyey wuxuu u kordhinayaa iyaga gaalnimo iyo kibir gaalnimo kufr iyo duqyaan iyo xadgudub aayaddii soo degtaba way kasii xanaaqayaan way kasii bararayaan way kasii xumaanayaan way xaasidayaan waxaan ku tuuray ilaahay yidhi dhexdooda colaad colaaddu caadawt dadka muuminiintaa isjacayl iyo walaalnimo ayaa dhexdooda caadaa kuwan kalena adduun iyo waa kuwa isnacaya taxsabuhum jamiican wa quluubuhum shataa waxaad mooddaa inay wada jiraan laakiin way kala jeedaan ilaahay wuxuu xusay waxay ku maqan yihiin waa dabay shidayaan awqatuu lilxarb mar kastay dabka soo shidaan ilahay baa baktiiya dhulkay fasahaadiyaan ilahayna mufsid ma jecla marka halkaa waxa rabbi uu tilmaamaya dadka muslimiinta xadhigga loo malagayaa waa mid weyn istaraatiijiyadda kufaartu waa makriyo shirqool waxalla waxay midowda soofeeti galbeedka isku hayeen ee colaad ahaa ee siyaasad ahaa ee basaasid ahaa ee shirqool ahaa kala dambeeya mid dhow iyo mid dheerba islaamkay ku jiheeyeen islaamka ayay ku jireen isagoo mubarmaja oo wakhtiyo kala dambeeya loogu talagala inuu hirgalo qaarado kala duwanna laga hirgeliyo laakiin ilaahay wuxuu ballan qaaday inuu bakhtiinayo kolba kaasaa fashilmaya kolba kaasaa hirgeli waaya kolba kaasaa murkacanaya sl kaasina wuu naga muruxsaday halkaas la doonayna umay dhicin adfaaha allah wey waxaa la isla qiray culammada taariikhda iyo cid walba mufakiriina weerarka noocana ee ummadda islaamka lagu qaadee loo khatiday haddii lagu qaadi lahaa cid kale ummadaas caalamka ka dabargo'i lahay oo aanay jirteenba laakiin ummaddana ilaahay bay leedahayoo waa ka ilaahay ballanqaadan yidhi atfa'aha allah ilaahay baa dabkaa la soo shiray iyo shirqoolka ah ilahay kala tuuraya o bakhtiinaya allah subxana wa taala